بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل فروض الوضوء ستة فروض الوضوء ويسيسك فراليديس ستة لحويان alwalu ka koobaad anniyatu waa in la niyoodo athaani ka labaad ghaslulwajhi waa in wejiga la maydho athaalithu ka saddexaad ghaslul waa in labada gacmood la maydho maca almirfiqayni ilaa labada jiqilood macooga alraabicu ka afraad masxu shayin waa in shay la masaxo min ara'si madaxa ka tirsan alkhaamisu ka lixaad khaslurijlayni waa labada lugood oo la maydho macalkacbayni ilaa labada kuraamood macooga asaadisu ka lixaad atartiibu waa tartiibin la kala tartiibiyo faslun anniyatu niyadu qasdu shayi waa shay loo qasdo muqtarinan adigoo la xidhiidhinaya bificilihi ficilkiisa iyo samayntiisa wa maxaluhaa niyada meesheeduna maxalkeeguna alqalbu waa qalbiga wa talafudu ku hadal bihaa niyada lagu hadlaana sunnatun waa sunne wa waqtuhaa goorteeda ama waqtigeeguna waa cinda gasli awali juz'in juska koobaad maydhigiisa agtiisa oo min alwajhi wejiga ah wa in la kala tartiibiyo ama tartiibkuna anlaa yuqadama waa inaan la hormarin cudwun xubin calaa cudwin xubin kale waa inaan laga hormarin xubinna xubinkiisa kale waa inaan laga hormarin culima haddaba halka waxaynu ku arki doonaa biidn illaahi tacaala fasalka wuduga iyo weysaysiga aan kaga warbixinayno alwudu weysaysiga waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa dhowr dhinac inuu qofka ardayga ka barto weysaysiga dhowr dhinac inuu ka barto o horta weysaysigu tacriif buu inooga baahan yahay ee tacriifka weysaysiga waa inaan baranaa weysadu tacriif bay inaga rabtaa tilmaam bay inaga rabtaa maxaa weyse loo yaqaanaa waa qodobka koobaad qodobka labaad xukunka weysada waa inuu qofku gartaa inuu weysaysto diintu maxay ka qabtaa inaad weysaysato diintu maxay ka qabtaa waa qodobka labaad waa xukmuhaa waa tacriifuhaa wa xukmuhaa wa arkaanuhaa qodobka saddexaad waa arkaanta ay weysadu leedahay arkaan lwudu weysadu arkaan bay leedahay lagama maarmaana ee arkaanta weysada waa inaynu ogaanaa qodobka afraad waa adilatuhaa adilada ama ha ahaato qur'aan ama ha ahaato sunaha rasuulka sal اllahu alayhi wasalam adilada weysada ku soo aroortay qodobka afraad qofku waa inuu ogaadaa waa tacriifkii iyo xukunkii iyo arkaantii ama furuudishii iyo adiladii ku soo aroortay qodobka shanaad waxa weeye fadliga ay weysadu leedahay qodobka shanaad fadliga fadaail اlwudu qofku waa inuu wax ka garanaya weysadu fadliga ay leedahay fadaail wuu qodobka lixaad waxa weeye mataa furidat weysada horta goormaa laynagu waajibiyey xilligii weysadan la faral yeelay ee la waajibiyey waa inuu qofku gartaa goormaa weysadu waajib bay idinku tahe weysaysta layna yidhi mataa furidat waa qodobka lixaad qodobka toddobaad kitaabkeennu wuu ka aamusaye waa sunanta weysaysigu uu leeyahay sunanta sunanuha waa qodobka toddobaad sunanuha ragga qaar baa yidhi qodob sideedaad ha lagu daro oo masxulkhufayn ah masxulkhufayn oo qodob sideedaad ha lagaga dhigo laakiin hadda ku dari mayno oo kitaabta dambe ayaa inoo keeni doonta masxulkhufaynka culima toddobadaa qodob ayaa ardayga weyse u baahan laga rabaa horta inuu garto toddobadaa qodob maxaynu nidhi toddobada qodobol hadda culim aan ku soo celinay waa tacriif ah weysada maxaa loo yaqaanaa weysoy maxaa tahay waa ko waa xukmuhu xukmu lwudu weysaysiga xukunkiisu waa maxay ma sunna ma waajibba ma xaaraanba ma karaahiya ma mubaaxba waa maxay horta weysaysiga xukunkiisu mas'alada laba saddexaad waa arkaan lwudu ama arkaan baa la cibaareeyaa ama furuud baa la cibaareeyaa kitaabkeenu hadda furuud buu cibaareeyey furuud lwudu weysaysiga faralyadiisa waa inaan isna ogaanaa waa qodobka saddexaad qodobka afraad maxaynu nidhi weysaysiga waa inaan xaggee ka barannaa waa adilada ku soo aroortay hadday tahay aayaad iyo hadday tahay axaadiisba weysada adiladeeda waa inuu qofku bartaa waa qodobka afraad qodobka shanaad maxaynu nidhi weysada markaynu ka warbixinaynay waa fadaa'ilulwudu weysadu fadli bay leedahaye oo ilaahay dembi dhaaf baa lagaga helaaye weysada fadligeega waa inaad garanaysaa haye qodobka lixaad maxaynu nidhi weysada waa xilligii mataa furidat xilligii weysada faralka laga dhigay qofku waa inuu gartaa oo mataa furidad waa inuu garanaya ugu dambayn maxaynu nidhi waa qodobka toddobaad waa sunanulwudu weysaysigu sunnayaal buu leeyahe sunnayaashiisu waa maxay haddaba culima halkaa marka aan marayno een weysada doonayno inaynu weysada ka hadalno ama weysada aynu soo qaadanno culimadu waxay yidhaahdeen dahaaradu mabaadi iyo ama wasaa'il iyo maqaasid iyo wasaa'il wasaa'ilulwasaa'il saddexdaasay dahaaradu lahaan jirtay dahaaradu maxay lahayd culimadu siday inoo caddeeyeen qayb wasaa'il baa la yidhaah imisaynu ka dhignay kitaabkeennii hore wasaaisha waan soo barannay afar bay wasaaishu ahayd maxay ahayd afartaasi wasaa'il baa la yidhaahdaa waa maxay waa almaa haye wasaaishu waa biyaha kow aturaab waa laba alxajar waa saddex adaabiq oo shayga lagu hoolo haraga ah waa afar afartaa wasaa'il baynu u naqaanay wasaa'ilulwasaa'il imisaynu ka dhignay labaynu ka dhignay wasaa'ilulwasaa'il wasaaisha biyaha eeg biyu sidooda maqsuudu ma aha waa wasiilo oo in lagu weysaysto ama lagu maydho ama nijaasa la iskaga maydhaa lagu faa'iidooyinkay ku leeyihin wey biyu waa wasaa'il dambaa baa lagu gaadhaya haddaba wasaailwasaa'il baa jira biyihiina maxaa wasiilo usii ahaa oo wasaailwasaa'ilaan sii nidhi laba labadaas maxay ahaayeen waa laba shay waa weelasha iyo ijtihaadka weelasha faa'iidadoodu weelka aad ku weysaysan karta iyo ka adan ku weysaysan karaynin waa inay fuqahadu ka hadlaan weelka dahabka waan ku weysaysan karaa ma odhan kartaa ka fidada waan ku weysaysan karaa ma odhan kartaa weelashana waa in laynoo sharxaa markaa ijtihaadkana waxaad ku gaadhaysaa haddii kaadi iyo biyo laysku kaa agdhigo oo la kala garan waayo kuwa aad ku weysaysanaysaa biyanimada kuwa kusoo baxaya waa inaad dee oo dadaalka aad bixisaa alijtihaad masaa'il aada u ballaadhan oo meelo badan gelayana ijtihaadkuwuu noqonaya oo hadda haddaad halkaa ku riddo kabahaaga kabahaaga iyo kaba kale aad kala garan weydo iska qaado un maaha kuwa kuu dhow iska qaado un maaha kuwa dhalaalaya cusub kuwaygay u egyihiin un ma aha waayo haddii kale dee tuug baa tahay tuugan baqaynun baa tahay ilan tuugguuba la dhuundhuuntaaye tuug balse caadiya u qaadanaya ka waran haddaad tidhaa kuwaygay u egaayeen waa halis maqaasida imisaynu ka dhignay maqaasida culimo afarta maqaasida waxay ahaayeen waa alwudu waa kow alguslu waa laba atayamum waa saddex isaalatu najaasa waa afar haddaba culimo maqaasidiibuu sheekhu inoo bilaabay afarta ahayd mid ka mid a oo ah waa maqaasidii ayuu sheekhu inoo soo hormariyey waxay yidhaahdeen culimmadu istinjada ayuu sheekhu horraysiiyey weysadana wuu dambaysiiyey wuxuu istinjada u horraysiiyey tartiibka ugu wanaagsan ayaa marka hore inaad istinjaysato kadibna aad weysaysato culimmada qaarkoodna istinjada xagga dambay mariyaan oo istinjaday dib u dhigaan iyagoo ku tusaya adoo bilaa istinja inaad weysaysan kartid marka adoo bilaa istinjaa aad weysaysatid karin yar iyo maro yar unbaad qaadiyo xubinka si aadan u taabanin dee nijaasadiisii unbaad maydhaysaa maalan adigoo madaxa nijaaso kule ma weysaysan kartaa ama dhabarka yar adoo nijaasa kaa marsan tahay haa waad weysaysan kartaa laa basa haddii dhabarka nijaaso yari kaaga taalo waad weysaysani markaad salaada gelaysidna maxaa waajiba inaad nijaasada iska maydhid unte haddii meel kale nijaasa ka hadday dabada kaaga taali hadday madaxa kaaga taallaba waa nijaaso oo weysada shardi uma aha waad weysaysanaysaa kadib markaad weysaysatana nijaasada waad maydhi waxase wanaagsan baa la qofku marka hore inuu nijaasada iska sii maydho haddaad gebagebaysanayso culimmadu waxay yidhahdeen gebagabaysiga waxa shardi u ah inay istinjadu ka horayso intaadan gebagebaysan sii istinjoo intaadan gebagebaysan nijaasada iska sii maydh waa qofku hadduu salisulbowl yahay qof macaan le oo kaadidu ay ka tiflayso un haduu yahay oo minidnaba ayna ka qalalaynin kaadidii sideebuu u tukan waa inuu istinjada horraysiiyaa salaad kastana dee uu u weysaystaa degdegna uu u tukadaa saasay hadaba haddaba qodob qodobeen doonayna inaan ka hadalno sheekhu horta fadliga weysada wuu ka aamusay oo kama hadal xilligii la faral yeelayna wuu ka aamusay oo kama hadal toddobadii labadaa qodob baan in yar ka yar hadlaynaa weysadu fadli bay leedahay oo de ilaahay baa loogu dhowaadaa waana cibaado xadiid abi hurayra uu warinayo radia allaahu tacaala canhu wuxuu rasuulku yidhi alaa adullukum calaa maa yamxu allaahu bihi alkhadaaya wa yarfacu bihi darajaat qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih wa kasratu alkhutaa ila almasaajid واnتiظاaر الصلاaةi baعda صلاة fذalikm الرibaaط ثaلاثة rasuulku salى الlahu عalayhi wasalam wuxuu idina yidhi war ma idin tusiyaa calىa maa yamxu اllaahu bihi اlkhadاaya wax ilaahay gefafka uu idinkaga maydhayo dembiyada wax la idinkaga tirtiri ma idin tusiyaa buu rasuulku yidhi wayarfacu bihi darajaat wax ilaahay derajo iyo qiima uu idinku samaynayo ma idin tusiyaa ilaahay rasuulkiisiiyo haana tusi nebigu wuxuu ugu jawaabay isbaaqu lwuduu cala almakaarih xilliga karaahiyada ah oo si fiican loo weysaysto o weysada la dhammaystiro marka qabowgu uu jiro ama barafku uu dhacayo ama dadkuba ay degdegayaan xilligaa biyaha la nacayo oo si macaan oo dhammaystiran oo biyo adan iska dhowraynin aad u weysaysato isbaaqu lwuduu cala almakaarih kow ilaahay dembiguu inagaga dhaafaya rabbigeen derajena wuu inagu dallacaya qodobka labaad waxaa weeye wakasrat اlkhuطa ila masaajid in masaajidda in badan loo lugeeyo oo haddii salaad waajiba a tukanayso iyo haddaad salaad sunna a tukanayso iyo haddaad cibaado kale qur-aan akhriyayso inaad xagga masaajidda ku xidhnaato ilaahay dembina wuu kaaga dhaafayaa derajena ilaahay wuu kugu koryeelaya subxaanahu wa tacaala waintidaaru salaati bacda salaa waintidaaru salaati bacda salaa in salaada markaa tukato aad masaajidka iska fadhiisato oo ilaa salaada kale inta la gaadhayo aad ku sugto kaana waxaad ogaataa ilaahay dembigana wuu kaaga dhaafi derajana ilaahay wuu kugu dalici fadaalikum aribaad buu rasuulku leeyahay haddii la doonayo nin dhufays ku jira dhufays qof ku jira oo shaydaanka la dagaalamayo ummadda difaacaya waa ninkaa ribaad weeye qofkaasi ayuu ku jiraa waxayna xadiidkaasi wuxuu ina tusiyey weysadu inay fadli aada u badan leedahay ma sahlana xadiid kaloo muslimka ku qoranoo cusmaan uu warinayo radia allahu tacaala canhu wuxuu yihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaal man tawadaأa faaxsana اlwudu kharajat khataayaahu min jasadih uma takhruju min taxti adaafirihi qofku haddii uu wuxuu rasuulku leeyahay weysaysto uu weysada wanaajiyo si fiican uu u weysaysto gefafkiisa iyo dembiyadu waxay ka dareertaa ayay ka baxdaa jidhkiisa xataa xidiyaha hoostooday ka baxaysaa buu rasuulku leeyahay sala allahu alayh wasalam kolkaa weysadu dembi inaguma reebayso haddaynu ilaalinno ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf inooga dhigaya xadiid kaleo muslimku uu soo saaray oo abi maalik alashcari uu warinayo rasuulku wuxuu yidhi aduhuuru shadru liimaan duhuurka iyo dahaaradu waa iimaanka nuskeed weeye axaadiis aad u tiro badan oo weysada fadligeega ka warbixinaysa ama ka hadlaysa ayaa soo aroortay oo nebiga ka sugan salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi weysada marka fadligeega laga hadlayo halkaa haddaba culima waxa inoogu dhammaaday ama halkaa aynu kaga baxnay waxa weye fadligii ay weysadu lahayd oo sheekheennu runtii ma soo qaadan oo qofka faqiiha ah sidiisaba waxaa la yidhaha xukunku ilaaliyaaye xagga fadliga iyo raqaa'iqa inta badan uma badna ayaa la yidhaahdaa inkastoo lagu daro oo kutub eh, ku dartaa ay jirto laakiin haddaad faqiih tahay xukunka inaad ku egaato xukunka aad aada u ilaaliso ayay culimmadu aada ugu dadaalaan oo ardayga xukunka laakiin xukunkaa ilaalin maysid haddaadan shaygan qiimihiisiina dee garanaynin qiimihiisii waa inaad garanayso baabka waa inaad marka hore sawir ka haysato ood odhan karto weysadu qiimo intaa la eg bay leedahay waxaaba la og yahay qofka weysada ilaaliya ee marnaba iska ilaaliya inuu weyse qabo mooye bilaa weyse inuu socdo dee waa qof mu'mina oo iimaan leh oo loo markhaati kici karo weeyi mu'minuunbaa weysada ilaashan karaa hadday tahay su-aasheennu goormaa la faral yeelay weysada oo goormu ilaahay ina amrayna weysada salaada leylata srihi markii la salaada rasuulka lagu soo dhiibay ayaa weysadana soo raaciyey weysadana markaas ayaa lasoo raaciyey oo leylata asrihi unbay salaada la socotay faslun furuudulwuduu'i weysaysiga faralyadiisu sitatun lix ayay noqonayaan lix faral ayay weysadu leedahay alwalu ka koobaad anniyatu waa niyo culima haddaba toddobadii qodob laba qodob baynu hadda dhaafnay labada qodob waa maxay waa fadliga weysada iyo mataa furidad goormaa la faral yeelay maxaa inoo dhiman toddobadii markaan laba iska saarno shan baa inoo dhiman weysoy maxaa tahay tacriif alwudu alwudu wuduuyow maxaa tahay wuduuga marka culima laga hadlayo ama weysada ereyga wuduuca marka laga hadlayo luqadda waa ismun ligasli bacdi alacdaa ma'khuudatun min alwadaa'a waxaa la yidhaha ismun waa magac wuduugu ligasli bacdi alacdaa xubnaha qaarkood maydhiga la maydhayo ayaa magac looga dhigay xubnaha qaar maydhiga la maydhayo ayaa wuduuga magac looga dhigay waa xubnaha qaar marka la maydhaa wuduu la odhanaya laakiin sharciga haddaynu eegno ereyga wuduuga ah sharciga waxaa la yidhaha afcaalu makhsuusa muftataxa biniya afcaalun waa ficilo makhsuusatun khaas ah muftataxatun biniya oo lagu furfurto niyada laguna gebagebeeye cagamaydhka wuduu hadaad maqasho waa ficilada iyo waa hawl la qabto ayaa wuduu loo yaqaan shaqo la qabto a wuduu la yidhaahdaa waxaa laga bilaabaa niyo waxana lagu dhameeyaa lugamaydh waa inaad niyooto ood wejiga maydho ood gacmaha maydho ood madaxa masaxdo ood lugaha maydho intaasaa wudu horta loo yaqaanaa sharciga haddii lagu idhaha ma huwa alwudu waxaad odhanaysaa afcaalun maksuusa muftataxa biniya ficilada iyo shaqada gaarka ah ee lagu furfurto niyada ayaa la odhanaya alwudu hada huwa alwudu cinda culamaai shariica wuduugii horta wakaa oo weysada markaynu ka hadlayno taasay noqon waxaa kale jiro wudu iyo wadu maxaa kale jiro baynu nidhi wudu wowga la godayo iyo wadu wowga la fadxinayo hadii ereyga waduu'a ah aan isticmaalno wowga kor dhigno waa biyaha lagu weysaysanayo wadu haddii la idhaha waa maxay biyaha lagu weysaystae weysada loo diyaariyey ayaa wadu la odhanayaa wadu wadu kolkaa ma biyahoo mise waa biyaha oo kildhigooga ku jira biyahoo kildhigooga ku jira xataa lagu ilaaqa wadu biyahoo weelkooga ku jira aduu biyo lagu weysiisto weeyaan wadu marka la yidhaah waa biyaha ayaa waduuah wuduna waa ficilka ficilkaasina waa kaka bilowda niyada kuna dhammaada halkee lugamaydhka ku dhammaada ka ayuu noqonaya alwudu tacriifkii wuduga oo qodobka saddexaada waynu ka baxnay qodobka afraad baan u gudbaynaa oo furuu faralyada weysaysigu uu leeyahay ah. furuudul wudu furuudul wudu markaynu culima ka hadlayno sunanul wudu ma aha hadda waa furuudul wudu qof weysaysta inta aan laga aqbalayn weysaysiga hadduu ka tago ayaan sheegaynaa waa khulaasadii waa intii ugu koobnayd qof yidhaa waan weysaysanayaa inta hadduu samayn waayo ilaahay una weysadaa ka aqbalaynin waysana ayna u jiraynin ayaan doonaynaa inaan sheegno waa furuud lwudu waa lix lix arimood ayaa sheekhow lagama maarmaan ah xilliga aad weysaysanayso inaad samayso waa lix qodob ama nin ahaw ama gabadh ahaw ama ku yar ahaw ama ku weyn ahaw ama bilaa weyse ahaw oo ninaan weyse qabin noqo ama qof weyse qaboo mujadida ahaw oo weysada cusboonaysiisanaya adu haddaad tidhaa waan weysaysanayaaba lix qodob baa lagama maarmaana in lagaa helo lixda qodob afar ka mida qur'aankaa sheegay xabad ka midana sunnaha rasuulka ayaa sheegtay xabad ka midana qur'aanka iyo sunnaha wada sheegay lixdaa qodob ayaa lagama maarmaana sheekh in weysadaada laga helo waxa weeye kow inaad niyooto weysaysi ilan haddaad niyoon weydo qof fooldhaqanaya unbaa tahaye haddaad niyoon weydo qof soo toosay oo fooldhaqanaya unbaa tahay dad badan oo inaga mida oon tukanin se uma jiraan markay soo toosaan inay wejiga maydhaan dee waa fooldhaqashadii un nin fooldhaqanayunbaa tahay haddaad weysada ka tagto haddaad niyada ka tagto o waa inaad niyootaa inaad weysaysanaysid waa qodobkeena koobaad qodobkeena labaad waa inaad wejiga maydhaa qodobka saddexaad waa labada gacmood inaad maydhaa lama kala tirinayo labada gacmood oo gacanta midig iyo gacanta bidix kala tiri lagu odhan maayo waa inaad labada gacmood maydhaa uun waa qodobka imisaad ka saddexaad weeyi qodobka afraad waa inaad madaxa masaxdaa qodobka shanaadna waa inaad lugaha maydhaa qodobka lixaadna waa inaad sidaa u kala horreysiisaa tartiibka waa inaad ilaalisaa saa waa inaad u kala horreysiisaa yaa u horeynaya qodobka lixaad weysada niyada baan doonaya niyadaa u horeynaysa yaa ku xigaya wejiga yaa ku xigaya gacmaha yaa ku xigaya madaxa yaa ku xigaya lugaha tartiibka waa in la ilaaliyaa oo tartiibka aynu ilaalina waa qodobka lixaad haddaba afarta uu qur'aanku sheegay lixdaasi waa in wejiga la maydho gacmahana la maydho madaxana la masaxo lugahana la maydho afartaa qur'aanka ayaa sheegay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi yaa ayuha aamanuu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أفرتا قرآن كاينو شيغي وفاغسلوا وجوهكم كو وأيديكم واللبا وامسحوا برؤوسكم وصدح وأرجلكم إلى الكعبين وأفر أفرتا قضب قرآن كاينو شيغي xabadna sunnaha rasuulka ayaa inoo sheegtay xadiidkii bukhaariga ku qornaa rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam waa xadiidu cumar bn اkhaaab wuxuu rasuulku leeyahay inama alacmaalu biniyaat acmaasha oo dhani waxay u baahan tahay niyo ama salaad ha ahaato ama weyse ha ahaato ama waa inama alacmaalu biniyaat acmaasha oo dhan ayaa niyo u baahan haddaba waxaynu doonaynaa inama alacmaalu biniyaat markaan doonayno weysadu inay niyo u baahan tahay xadiidkaas aynoo sheegay waa kii shanaad ee sunnadu ay sheegtay xabadda aynu leenahay qur'aankana way ku jirtaa sunnaha rasuulkana way ku jirtaa waa tartiibka tartiibka ma sunnaha ayaynu ka qaadanaa mise qur'aankaan ka qaadanaa tartiibka waxaynu ka qaadanaynaa bay qola yidhahdeen sunnaha oo nebiga ayaa aayad qur'aan ayaa xadiid ku yidhi ibda-uu bima badaa allaahu bihi markii la soo dejiyey ina safaa walmarwata min shacaa'ir illaah ayaa rasuulka la weydiiyey masafaanu ka bilownaa sacyiga mise marwe ayaanu ka bilownaa keebaanu markaanu bilaabayna ka bilownaa rasuulku qaaciido guud buu ku hadlayo wuxuu yidhi ibda-uu bada allahu bihi halkuu ilaahay ka bilaabay ka bilaaba haddaba ibda bima maadaasi usuulka waxaynu ku dhigannay maalmihii dhoweyd inay tahay min siyaqi alcumuum waxaa la yidhi alcibra bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ha eegin sababta khaasnimadeeda oo rasuulka in sacyi la weydiiyey sababtu sacyi bay ahayde ha eegin khusuusu sababe waxaad eegtaa cumuumu lafdi alcibra bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaynu odhanaynaa markaa ibda-uu bimaa badaa allahu bihi wejigaa la horreysiinayaa niyada dabadeed ila niyadu iyadu way u horaysaaye waxaa lagu xijisiinayaa gacmaha wahaakada madaxa lugaha halkaasaa lala maray oo sunnaha nebiga ayaa laga qaatay culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen rasuulku markuu weyseysanayy sidii xadiidkii cumaan oo kale waxaynu ogeyn inuu rasuulku tartiibkaa maray tartiibkii rasuulka ficilkiisiibayba ahaydba kolkaa rasuulka ayaa laga qaadanaya weysaysiga tartiibkeega qodobka tartiibka axaadiita rasuulkaa laga faaiideysanaya culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen war qur laga faaiideysanaya waxaynu aragnaa qur inuu ilaahay markuu sheegay gacmaha maydhigooga iyo lugaha maydhigooga uu sheegayey wuxuu soo kala dhexgeliyey madaxa madaxa lama maydho waa la masaxaa waxa la ogyahay af carabi weeyaani haddii wax isku nooca shay aan la nooc ahayn lasoo kala dhexgeliyo tartiib shay iyo ujeeddaa laga leeyahay tartiiba kolkaa madaxa miyaa dib loo dhigo oo gacmaha iyo lugaha laysku xijisiiyo waxaa layskugu ilan lugaha lama masaxe lugaha ma maa la masaxa mise waa la maydhaa lugaha waa la maydhaa lugaha waa la maydhaa oo dee markii eh, khufayinka oo kale kama hadlayno lugaha waa la maydhaa gacmahana waa la maydhaa waxaa lasoo kala dhexgeliyey haddana masixii madaxa aayadda qur'aanka ah wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum waxaa la yidhi ilaahay aayaddaa tartiib uu inoo faa'iideynayo ayuu madaxa usoo kala dhexgeliyey kolkaa qole waxay dhahdeen xadiidkan ka qaadanay qolena waxay dhahdeen aayaddaanu ka qaadanay qowlka saxda ee muctamadkiihi labadaba waynu ka qaadanay weeyi labadaba waynu ka qaadanay haddaba arkaanta weysaysigu waa imise ayaynu nidhi ama furuud wuu waa imise baynu nihi furuud wuu waa imise waa sit lix qodob lix qodob hadduu qofku lixdaa ka tago wax weysaa oo u jiraa ma jirto lixda soo maynaan sheegin muu ku jiray bismilla iyo may ku jirteen sandaahirsi iyo may ku jireen faraxalkii iyo muu ku jiray cadayashadii iyo war sunayaasha kama hadlayno sunnaha dee waynu baranay oo usuulkaynu ku dhiganay sunnuhu sidiisa inuu yahay maa yusaabu calaa faacilihi walaa yucaaqabu ya calaa taarikihi eeg waxa weeye waxa aan sawaab la siinaya ka sameeya ka ka tagana aan la ciqaabaynin kolka sunnaha ajri dheeraada unbaa kuugu jira ajri dheeraada unbaa sunaha kuugu jira sunayaashii haddaba kama hadlayna wixii farala baynu ka hadlaynaa faslun furuudulwuduu'i weysaysiga faralyadiisu sitatun lix weeyaan lix qodob oo weysaysiga faralyadiisa ah ayaa jira furuudulwuduu'i sitatun l haddaba ereygan furuud ah waa jamcu fardin ereyga furuud ihi waa maxay baynu nidhi waa jamac mufradkiisuna fardun buu ahaa fardun ereyga fardi a maxaa luqadda la yidhaah waa annasiib ama allaazim fardiga annasiib ama allaazim baa faral loo yaqaanaa sharcigana waxaa faral loo yaqaanaa maa dalabahu markuu kaa dalbee si adag lagaaga dalbo ayaa faral la odhanaya waxaa isku macno ah faral iyo waajib iyo rukni iyo way ereyo isku agdhodhow weeyaan mararka qaar arkaanulwudu in lagu yidhaha waxba kuma aha mararka qaar furuudulwudu in lagu yidhaha waxba kuma aha mararka qaar waajibaatulwudu in lagu yidhaha waxba kuma aha ereyadaasi ereyo aada iskaga agdhodhow weeyaan haddaba furuudulwudu waa weysaysiga faralyadiisii weeyi wudugana waynu macnaynay furuudulwudu furuudulwudu'i weysaysiga faralyadiisu sitatun lix lix faral ayay weysadu u baahan tahay faralku waa qodobkii imisaad toddobadii qodob waa qodobkii imisaad waa qodobkii imisaad waa qodobkii saddexaad weeye waxaynu ka soo hadalnay fadaaisha waxaa kaloon ka soo hadalnay mataafuridad waa furuushanina waa qodobkii saddexaad weeye eeg xukunka weysada waa waajib laakiin goormay waajibtaa weysadu horta goormay waajibtaa weysadu xukun bay leedahay so maaha waajib bay noqon kartaa oo sunay noqon kartaa oo xaaraan bay noqon kartaa waxyaabo badan weysadu hadday xaaraan aynu ka dhigayno oo wudu xaaraan ah ii sawir haddii lagu yidhaa biyo adan lahayn inaad ku weysaysato ka waran biyo adan lahayn inaad tidha waan ku weysaysanayaa bal ka waran dee diintu kuma ogola kaadi baan ku weysaysanaya inaad tidhahdaba ka waran sharcigu kuma ogola waa arin mamnuuca weeye biyo adan lahayn inaad ku weysaysataa oo xaaraan ah laakiin weysadu way kaa ansaxaysaa weysadu way ansixi laakiin waa dembi iyo dulmi ayaad gashay waxay weysadu waajibtaa oo waajib ay kugu noqonaysaa marka ay kaa jabto waxaa la yidhaahdaa muujib اlwudu waa alxadaث wa iraadaةu ficli ma yatawaqaf calayhi weysadii way kaa jabtay oo baa kugu yimid waxaana doontay waxaana doontay bal u fiirso shay weyse u baahan inaad samayso sidii salaadii oo kale kol haddii bilaa weyse a tahay ana doonto inaad la timaado shay weyse u baahan weysadii waajib bay kugu tahay inaad tukato u baahatay laba ragcadood oo duxaa dee deg u weysayso haddii kale ma geli karaysid waa inaad laazim bay kugu noqonaysaa weysadu markaa laba sababood baa markaa waajib ka dhigaya waa alxada inaadan weyse qabin haddaad weyse qabto dee weyse kalaa lagaa rabaa laguma odhanayo oo waajib kugu ah alxada horta weyse la-aan waa inay meesha tilo iraadatu maa yatawaqaf cala alwuduuna waa inuu meesha yaalla iraadatu ficli maa yatawaqaf calayhi shay ficilkiisu uu ku tawaqufo weysaysina waa inaad doontaa sidii salaadii oo kale culimada qaarkood waxay yidhaahdeen sidaa eh, ibnu xajar baa qaatay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen war may anagu sidaa ma qabno waa sheekha ramli la yidhaahyo kale wuxuu leeyahay waa alxadaث maca alqiyaami ila salaa weysadu waxay waajib kugu noqoni marka aad bilaa weyse tahay salaadna aad isku taagto orana soo kolkaa ibnuramli wuxuu eegayaa aayaddan qur'aanka ee rabbi uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaa fasiluu wujuuhakum idaa qumtum ilaahay muxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow baa la yidhi idaa qumtum ila salaa markaad salaada u kacdiin fasiluu wujuuhakum markaa weysada bilaaba wuxuu leeya war haddaba alqiyaam ila salaa waa in la helo alqiyaam il sala aayadda aad bay culimada mufasiriinta u sharxeen xataa culimada qiraa'aadku way sharxeen eeg shaadibiga inaad ogtihiin mooyaane kitaabkan shaadibiga sabca alqira'aadka adda kolley macalimiin waynagu jirtaaye markuu bilaabayey muxuu lahaa idaa maa aradta dahra taqra'u idaa maa aradta aradta buu keenay aradtadaasi wuxuu aayaddan qiyaamka iyo aayaddan kale ee mataqaanaa isticaadada iyo ayuu ka hadlayaa fa idaa qara'ta alqur'aan baa lagu yii daa aradta bu halkaa soo qadaray markaa shaabigu eg ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaa idaa aradtum aradtum waayo haddii markaa la aqiime safku saa u sinmo laydha waynu istaagna hadda aan weysaysana ka warrama idaa qumtum ila marka la istaago uun haddii laydha weysaha loo dhaqaaqa ka warrama hadda waa la saftay dadkii oo dhani weysada waaba laisku jiidhayaaye markaase waa laisku laynayaaye war idaa qumtum ila salaa ay idaa aradtum baa loo jeedaa doonid baa loo jeedaaye taagnida lafteeda looma jeedo waa markaad salaada doontid sheekhaa ramli la yidhaha wuxuu leeyahay anigu waxaan qabaa weysada inuu waajib ka dhigo alxadeth maca iraadat اlqiyaam ila salaa inaad bilaa weyse tahay salaadna addoonto inaad u kacdo labadaa arimood ayaa laazima culimmadu waxay rajaxeen qowlka hore ee odhanaya alxadeth waxaa waajib inagaga dhigaya waa alxadeth wa iraadati ficli maa yatawaqaf calayhi waayo kaasaa ka caamsan halkaasina waa xukunkii weysada ayaynu kaga baxnay xilliga xaaraanta iyo xilliga sunaha iyo waan ka gaabsanayna markaa faslun furuudulwuduu'i weysaysiga faralyadiisu sitatun lix weeyaan weysadu lix faral bay inooga baahan tahay alwalu ka koobaad anniyatu niyo weeyi maxaa inoogu horeeya niyo ayaa u horeysa rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo ummadiisa la hadlaya inama alacmaalu biniyaati buu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaati camalyada oo dhaniba waxay u baahan yihiin niyo ayay u baahan yihiin qofku haddaba hadduuna niyo la imanin ama se uuna niyooninba suurtagal ma aha inuu yidhaha salaad baan tukanaya imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo culimo kaleba waxay isku waafaqeen xadiidka inama alacmaalu biniyaat inuu yahay uluثu اlcilmi cilmiga saddex marka loo qaybiyo qayb ahaan aimada qaarkoodna waxayba yidhaahdeenba xadiidkaa waxaanu u haysanaa inama alacmaalu biniyaat nisfu lcilmi cilmiga marka laba isla eg laga dhigo qayb buu xadiidkaasi inoo matelaya waxa weye cilmigu waa wax qalbiga ku tacaluqiyo wax xubnaha ku tacaluqa dee xadiidkaasi wixii qalbiga ku tacaluqayay buu ka warramay niyadii buu ka warramay haddaba inama alacmaalu biniyaat baa niyada waajib inagaga dhigtay alwalu anniya baynu waa niyadii ereygan aniy waa maxay haddaba aniy ereyga aniy yaa wasankiisa sheegaya culimo ila sariilayaal baa tihiin anniyatu yaa wasankiisa sheegaya niyatun niyatun arbal sheega niyatun wasankeega waa maxay baad tidhahdeen waa ficlatun niyatun waa ficlatun ma sheegi kartiin asalkii niyatun waxaad odhanaysaa markaad ku dhawaaqayso nuun kasrisan iyo wow reeban iyo ya fadxisan iyo ta damete in sidata yatun maaa niw yatun eg nuun kasrisan laguma hadli karayo dee kasrisan iyo wow reeban niw yatun iyo niw yatun qaacidatu sayid qaacide la yidhaha ku dhacday kolkaasaa wowga ayaa la yidhi waa in ya loo bedelaa labada yo-oodna laysku shadaa niyatun baa la yidhi niyatun haddaba niyadu waa maxay niyadu niyada lafteedu maxay tahay niyadu waxaa la yidhi toddoba mabxas bay u baahan tahay marka ereyga niyaa aad doonaysid inaad barato toddoba dhinac inaad ka dhigato ayaa lagama maarmaana waa niyada maxaa la odhan jiray niyada xaqiiqatun xukmun maxalun wa zaman kayfiyatun shardun wa maqsuudun xasan intaasaa lagu ururiyey niyadu toddoba dhinac bay u baahan tahay inaad ka barato xaqiiqatun waa qodobka koobaad xaqiiqatun waa xaqiiqadii niyada xukmun xukmun waa xukunkii niyada maxallun waa maxalkii iyo meeshii niyada zamanun waa zamankii niyada kayfiyatun wa kayfiyadii niyadu ay u baahnayd kayfiyatun shardun shardun waa shardigii niyada maqsuudun waa maqsuudkii niyada laga lahaa imise qodob baa inoo qoran imise qodob baa inoo qoran toddobaa inoo qoran xaqiiqatun waa kow xaqiiqatun waa kow xukmunna waa laba maxalunna waa saddex zamanunna waa afar kayfiyatunna waa shan shardunna waa lix maqsuuduna maqsuuduna muxuu noqonaya toddoba niyada in toddobadaa dhinac laga barto ayaa lagama maarmaana gabay baa lagu tiriyey way qorayaan kitaabteennu sidaan u malaynayo ma haysiin maynoo qorayaan baxrigiisu waa baxrurajzi sabcu mabaaxia atat fi niya takfi liman xawaa lahaa bilaa wasan xaqiiqatu xukmu maxalu wazaman kayfiyaة shardu wamaqsuudu xasan ma haysiin way qorayaan shuraaxdeenu way wada qorayaan sabcu mabaaxia toddoba mabxas ayaa ata timid fii niyati niyada dhexdeeda niyadu toddoba qodob inooga baahan tahay culimo takfii way ku filan tahay liman xawaa ninka kooba lahaa iyada bilaa wasanin lula la kiyay lula ayna haynin qofka kooba way ku filaanaysaa buu ku yidhi toddobadaa dhinac un si fiican uga baro xaqiiqatun waa xaqiiqa xaqiiqadu waa tacriifkii niyoy maxaa tahay xukmun waa xukunkii xukunka niyadu waa maxay maxallun waa maxalkii meesha niyadu waa halkee wa zamanun waa zamankii goormaa la niyoodaa kayfiyatun waa kayfiyadii qaabkii loo niyoonayey shardun waa shuruudii niyada wa maqsuudun waa ujeeddada iyo qasadka laga leeyahay xasanun waa wanaagsan yahay maqsuudun xasan toddobadaa dhinac bay horta niyadu inooga baahan tahay culima inaynu ka barano maxaa u horeeyey xaqiiqa sow luqada ereyga niyaa mulaqulqasad baa loo yaqaanaa niya waa qasad inaad shay doonto ood u qasado ayaa niyeah luqada maxaa loo yaqaan ama xaqiiqadeedu waa maxay waa mulaqu he mulaqulqasdi baa niye la yidhaahdaa sharciga markaynu niyada ka hadlayno ereyga sharciga ana culimadu waxay ku tacriifiyeen niyada sheekhaaba inoo keenaya fasalka dambe qasdu shayi muqtarinan bificlihi eeg hadda qasdu shayi muqtarinan bificlihi culimada xadiidku intaa yar way isku haystaane la socda qasdu shayi muqtarinan taasaa culimada xadiidku ay hadalka keeneen qaarkood qasdu shayi muqtarinan bificlihi qasdu shayi waa in shayga loo qasdo muqtarinan kiyo uu la xidhiidhinayo bificlihi ficilkiisa shayga u qasad saa markaad ugu qasadana samee culimada qaar baa qaba imaamu shaafici horta saasuu qaatay niyadu waxa wey inaad shayga markaa doonto degdeg ficilka aad u raaciso sidaa darteed anoo halkan fadhiya niyoon maayo inaan weysaysanayo oo kadibna weysada intaan tago kolkaa halkan halkan niyaan uga kacay odhan maayo waxaa laiga baahay markaan saa u niyoodo isla markay qalbigaygaga soo dhacdo waa inuu ficilkiina raacaa muqtarinan bificlihi saa ma u niyootay ficilku yuuna ka dambaynina ha wada socdaan muqtarinan bificlihi laakiin haddaan halkan ka niyoodo inaan weysaysto oon kadibna kaco oo qasabadun furtoon wejiga maydho war niyo ma aha meeshaa waxa yaalahay waa qasad qasadka iyo niyada farqiga udhaxeeya waxa wey qasadkuna muqtarinan bificlihi buuna ahayn qasadku maxay maaha baynu nidhi muqtarina bificlihi ma aha niyaduna waa muqtarina bificlihi waad ila socotaa baan umalaynaya sharciga waxaa niyo loo yaqaanaa qasdu shayi in shayga loo qasdo muqtarinan kiiyuu la xidhiidhinayo ka qaasidku bificlihi ficilkiisa uu la xidhiidhinayo xaqiiqadii niyada waynu ka baxnay qodobka labaad xukun buu ahaa xukunka niyadu waa maxay waa alwujuub haaliban niyadu inaad niyootaa waajib bay kugu tahay oo de camalkaagii baan ilaahay kaa aqbalaynin ama salaad ha ahaato ama weyse ha ahaato ama sun ama wuxuu dooniba ha noqde inaan weysaysanaa waa waajib ilaahay inagala xisaabtamayo alwujuub haaliban ereygaa haaliban waxaa la iskaga saaray qofka meydka maydhaya oo kale meydka ka maydhaya oo kale dee marka meydka la maydhayo waa camal inama alacmaalu biniyaad buuna rasuulku yidhi meydkii wuu dhintaye ma niyu la iman uba dhintayba lama imanayo niyo ka qaasilka ah ee maydhaya ha niyoodo baa la yidhi oo inuu maydhayo dee u niyoodo ilan isagii way ka suuroobi weyde hadduu niyaan waayo la odhan maayo dee waa khalad waajib ma aha qodobka labaadna waa xukunkii oo halkaasaan kaga baxnay qodobka saddexaad muxuu ahaa waa maxalun maxalka niyada weeyi maxal niyadu maxal iyo meel ayay leedahay culimo sheekhaa xagga dambe ina odhan doona wa maxaluhaa alqalbu buu ina wa maxaluhaa alqalbu niyada maxalkeegu waa halkee wa maxaluhaa alqalbu niyada waaa maxalkeegu waa qalbiga laakiin carabka maaha hadda wa maxaluhaa alqalbu niyada maxalkeegu waa qalbiga halka wax niyoonaysa wax doonaysaa waa qalbigaaga qalbiga ayaad ka niyoonaysaa waa qodobka saddexaad laba qaaciido oo muhiim ah ayaa halkaa ka farcamaya laakiin hadda aynu kitaabkeenani qaadi karaynin mas'alada afraad waa maxay waa zmnka goormaa la niyoodaa waa أwl اcibaadaat ilا sowm وazakaat wa jamci salaatayn cibaado kasta bilowgeega ayaa la niyoodaa soonka mooyaane soonka waxay ahayd markaad niyoonayso xilliga waagu uu sidaa u dilaacayo ee adinka buufta uun fuuftuni markay dhiman tahay fuufta ninka muadinkii markuu fuufta una odhanin markaasaa la odhanayaa hala niyoodo laakiin dadkii way ku cuslaanaysaa maadaamay ku cuslaatay soonkii waa laynaga dhaafay oo qasad baa laynooga dhigay niyadu ile waaad markaad saa u niyooto inuu shaygu bilowdo sow maaha saa markaad u niyooto ha bilowdo markaad soonka saa u niyooto inuu waaguna dilaacay ahayd dee waa dilaacu ma ku jiraa waa dilaacu gacanteenna kuma jiro laakiin weji maydhigu waa khiyaar adiga ilaahay ku siiyey wejiga adaa maydhanaya markaad saa u niyooto wejiga raaci salaad xidhashada waa ficilkaaguu ku jiraa waa dilaaci waa laynaga daayey haddaba waxaa lagu leeyahay soonka maadaama waa dilaac una gacanteena ku jirin waxaad ka dhigatiin baa fiidkaba iska niyooda markaad aftiranaysaad iska niyooni haddaad doonto adoo sooman baad xataa iska niyooni haddaad doonto adoon weli aftiranin adoo sooman yahay adoon weli aftiranin marka sidaa salaada makrib loo adimo adoon timirta cunin ayaad odhanaysaa berri ayaad niyoonaysaa berri inaad soomaysid hadda weli soonkii horaad sooman tahayba markaasaad iska cuni cunidaa dambana waxba soonkaaga uma yeelayso oo wax dhib ah iyo jab ah oo ay ku keeni kartaa ma jirto haddaba zamankeegu waa awalulcibaadaat soonka iyo zakada iyo jamci salaatooyinka iyo waxyaabahaasa laynaga afiyey oo laynaga dhaafay qodobka saddexaad buu kaasi ahaa baan u malaynaya waa xaqiiqadii xukumka iyo zamankii waa kii afraad ka shanaad waa kayfiyada kayfiyada sidee loo niyooda kayfiyada niyadu way kala duwan tahay cibaadadu siday u kala duwan tahay bay u kala duwan tahay weyse markaad niyoonaysid maaad markaad weysaysanaysid maxaad niyoon weysaysi markaad salaad tukanaysidna maxaad niyoon salaade kala duwanayn weysada iyo salaadu way kala duwan yihiin takhtalif bikhtilaafi lmanhiyi manwiyi takhtalif bikhtilaafi almanwiyi baa la yidhaahdaa way kala duwan tahay kala niyoonayaa siduu u kala duwan yahay ayay u kala duwanaani taana waynu aragnaayo ninka manwiga ah ayay ku xidhan tahay oo dee taasay ku kala duwanaanaysa ay ku kala bayri doontaa waa e, kayfiyadii shuruudu niya baynu doonaynaa shuruudo niyadu shuruud bay inooga baahan tahay shuruudu niya waa kii imisaad xukunkii iyo xaqiiqadii iyo xukunkii iyo maxalkii iyo zamankii iyo kayfiyadii shuruud waa kii lixaad haddaba culimo shuruud lagama maarmaan ah oo niyadu ay u baahan tahay ayaa jira shuruudu niy shuruudu niya culimada qaarna afar bay ka dhigaan culimada qaarna toddobay ka dhigaan hadda kitaabkeenni toddobuu ka dhigayaa toddoba ayuu ka dhigaya ma haysiin toddobuu ka dhigayaa kitaabkeennani kuwa afar ka dhigaana way jiraan shuruudda laynooga baahan yahay niyadu shardiga koobaad waa alislaam qofka niyoonaya waa inuu muslim yahay qofan muslim ahayn hadduu weyse niyoodo ama salaad niyoodo miyaa laga aqbalaya u jiraysaa shardi waa islaamnimo qofaan muslim ahayn niyo uma jiraysa la socda shardiga koobaad waa aniya waa alislaam shardiga labaad waa atamyiiz atamyiiz waxa weeye inuu qofku tamyiiz leeyahay ilmaha yari tamyiizdu toddobada sano ayay inta ugu badan xasishaa waa la baadhay toddobada sano ayay inta badan ilmaha kusoo ay ku timaadaa ilaahay siiyaa tamyiizda inuu wax kala garto toddobada sano ayay u timaadaa isku meelna uguma wada timaada caruurta e qaarna toddobaday ugu imani qaarna dibbay uga dhici oo niyadu dibbay usii dhici karta tamiistu dibbay usii dhici kartaa tamyiista calaamadeeduna waa inuu ilmaha yari keligii wax cuno waxna cabo cuntadana uu iska hagaajiyuuna isku daadaadinin ama waa inuu keligii suuliga galo uu nijaasada iska maydho oo isagoo de xaarka una soo bixin markaasaa la waa calaamadihii tamyiista markuu ilmaha yadhi noocaa u dhaqmo toddoba jirna uu noqdiyo waxa ka dambeeya ayaa la odhanaya waa mumayis oo salaaduu tukado iyo weysadu weysaysanaye iyo ajrigii ilaahay agtiisa uu kaga helaya haddaba ilmo yaroo saddex jira haddaynu nidhaha loo weyseeyo miyuu niyoonayaaba ma niyuu leeyahay male niyo atami tamyiis buuna lahayn dee atamyiis shardigaa tamyiista ah ka maqan nin waalan ka waran nin waalan hadduu yidhaha waan soomaya nin waalan baa waan soomaya ma isagaa garanayaba soonku wuxuu yahay dee waalan yahe qofka waalan maxaa lagu gartaa baa la yidhi maxaa tidhi baa la yidhahdaa hadduu ku ku waalan waan soomaya maxaa tidhi baa la yidhahdaa waan soomaya ku odhan maayo wax kaloo haddana kasii hadli ilan ma garanaye waxaa jira kolkaa waxa weeye kawaalan isna saas kale male oo wuxuu yeelanayaa ma jirto waa shardiga labaad atamyiiz shardiga saddexaad waa alcilmu bilmanwiyi inuu qofku aqoon u leeyahay shayga uu niyoonayo adoon weyseba maqal haddaa weyseba aan garanayn haddaa tidha ah, weysaa niyoonaya adoo salaadba geranayn haddaad tidha salaad baa niyoonaya or ma maba geranaysid maxaad niyoon shayga la niyoonaya waa shay la garanayo alcilmu bilmanwiyi waa shardiga saddexaad shardiga afraad waa cadamu lmunaafi baa la yidhaahdaa cadamu lmunaafi cadamu lmunaafi cadamu lmunaafi macnaheedu waxa weeye cadamu lmunaafi alcilmu bilmanwiy atmyiiz waynu soo qaadanay alcilmu bilmanwiy waynu soo qaadanay ereygaa tamyiista ah, laba mas'alaa laga soo reebaa tamyiista laba mas'alaa laga soo reeba ilmaha yaree sabiga ah ee hadda waafa laleeyahay hadda waafa laleeyahay weligiisu ha niyoodo ayay a'immadu qaateen hadduu ninku gabad waalan qabo gabadh gabadh waalan buu ninkani ama xaaskiisii baaba waalatay ilaahay ma qadare hadday xaasku ka waalato dee waa qofkii ugu xigay ee ugu dhowaa weeyi inuu tuuro un maaha iyadoo waalan ayay haddana reer u tahay caadadii baa ka timid gabadhii way waalan tahay caadadii baa ka timid caadadu markay ka timaado ee caadadu ay ka go'do sow inay maydhato maaha dee way waalan tahay waa loo maydhi ilan iyadu ma maydha si ninkeegii ay xalaal ugu noqoto waa in loo maydhaa markan hadaba gabadha loo maydhayo iyadu waxba ma niyoonayso wayba waalan tahayba de waa in qofkan u maydhaye weliga u ihe ma ku haya uu u niyoodo si ay ninkeega xalaal ugu noqoto litaxila lizawjihaa ayuu zawjkeegu ugu niyoonaya markaasuu saa ugu maydhaya waxay idhahdeen gabadha ahlu kitaabadda diintu waxay ogolaatay ninku inuu guursan karo gabadha ahlu kitaabada gabadha ahlu kitaabada ihi maba qabto in caadada laga maydho muslimadba ma aha sideebay iyaduna yeelaysaa dee markay caadadu ka timaad si ay ninka xalaal ugu noqoto dee waa inuu u niyoodaa litaxila lahu haddaba culimo eg shardiga eeg saddexaad waxaynu nidhi waa alcilmu alcilmu bilmanwiyi baynu qaadanay alcilmu bilmanwiyi waa in qofku wuxuu niyoonayo uu aqoon u leeyahay alcilmu bilmanwiyi shardiga afraad waxaynu qaadanay waa cadamu lityaan bimaa yunaafiiha ama cadamu lmunaafi shay cibaadadan badafiraya ama diidayo oo baabi'inaya yuuna la imanin maalan markuu niyooday isagoo weysada ku jira hadduu gaaloobo ka waran ku niyooday ciyaadan bilah haddana murtad buu noqday ilaahaybuuba aflagaadeeyeyba diintu aflagaadeeyeyba dee wuu gaaloobay qofkaasi kol hadduu gaaloobay weyse usii socon mayso cadamulmunaafigii ayaan meesha ka baxay shardiga shanaad cadamu tacliiq qacihaa bishay niyada la tacliiqinin oon shay lagu tacliiqinin sidii salaadaba loo diidanaa salaadda imika haddaad markaad niyoonaysa tidhaa hadduu roobku soo daato waan ka bixi dee marka horeba kuu xidhmi mayso hadduu roobku soo daato waan ka bixi salaada weysadana sidaas oo kale lagaama ogola tacliiq inaad samayso lama ogola shardiga lixaad waa cadamu taradud ha noqnoqonin ma weysaysataa ma ma weysaysataa ma adoo noqnoqonaya dad wejiga maydho orweysa kuuma jirto maadaa niyoodayba niyadu waa jasmi bay u baahan tahay go bay u baahan tahay haddaad irtidaa salaada ma tukataa ma la xidhataa ma oo haddana allahu akbar tidhahdo ma la xidhataa adii weli haya salaadi kuuma jirto qodobka ugu dambeeya muqtadaha waa inuu taxaquq muqtada baa la yidhaha taxaquq muqtada taxaquq muqtada macneheedu waxa weeye xadath xaqiiqiihi waa inuu jiro xadath xaqiiqiihi waa inuu jiro xadath xaqiiqii hadduuna jirin oo xadadkani uuna xaqiiqaba ahayn xukunkiisana aan la qaadan seedee kolkaa odhanaysaa waan u weysaysanayaa ilan xadadkiiba meesha ma yaalle tajdiid iyo xaggaa inaad ula kacda mooyaane toddobadaa shardi ayay culimo shuruudda niyadu ayay tahay waana qodobka lixaad qodobkii waxaa inoo dhiman sideedaad qodobkii toddobaad baan doonaya oo maqsuudka ah maqsuudu niya niyada maqsuudkeegii baa laynaga rabaayo tala waa maxay maqsuudu niya maqsuudka niyadu niyada waxa looga jeeda ee looga qasdaye laynoogu sharci gareeyeyba waa tamyiiz alcaada can alcibaada ama tamyiiz alcibaada can alcaada waa in la kala saaro cibaadada iyo caadada ayay diintu niyada inoogu jidaysay cibaado iyo caado hala kala saaro ilayn qofna wuu fool dhaqdaa qofna wuu weysaystaa maxaynu ku kala garanaa dee niyo qofna jidhka wuu maydhaa oo maydhigan waajibka ee janaabada buu ka maydhaa qofna maydhigaa waajibka ee janaabada kama maydhe eh wuu iska qaboojistaa oo kulayl buu ka maydhaa maxaynu ku kala garanaa maydhiga cibaadada ee ilaahay ajriga aad kaga heli iyo ka aan cibaadada ahayn dee iska qabowsiga ah maxaynu ku kala garanaa waa niyo niyadaa ku kala saari maqaasideeda waxaa ka mida tafriiq bayna maraatib اcibaada horaynu kii hore ugu soo marnay furuudulwuduu'i weysaysiga faralyadiisu sitatun lix weeyaan alwalu ka koobaad anniyatu niyo weeyi niyada ayaa ugu horaysa athaani ka labaad ghaslulweji waa in wejiga la maydho wejiga inaad maydhaa waa qodobka labaad magaca wejiga loo yaqaano ayaad maydhi hadduu ilaahay weji yar yar yar oo calaacashaa la-eg uu kuu sameeyo dee intaa unbaa weji kuwa intaa maydh hadduu ilaahay weji weyn uu kuu sameeyo oo dadka aad ka weji weyn tahay ha odhanin anna wejigayga waan ya de in yar baan ka soo qaadiye war ilaahay kuu sameeyey oo dhan waa inaad maydhaa ilan intaasaa ku ahe ghaslulwejhi wejiga maydhigiisu waa qodobka labaad waa rukniga labaad haddaba wejiga haday timo ku yaaliin iyo haddayna timo ku oolin labadaba maydhun baa lagu odhanaya timaha ku yaalana waad maydhi korkooga iyo hoostoodaba waad maydhi wejiga waxaa la og ilaa labaatan timood ayaa wejiga ka baxa labaatanka timood ee wejiga ka baxaba waa la maydhayaa ilaa gadhka iyo caaridaynka saddexdaa timo unbaa guntooda hoose aan la maydhaynin garhka hadduu gad weyn yahay guntiisa hoose ha la maydho la odhan maayo caaridaynkan waa hareedyada labada dhinac hadday hareedyadaasi waawen yihiinna guntooda hoose biyaha gaadhsi lagu odhan maayo talow inuu gadhku badan yahay iyo inuuna badnayn daabid lagu kala gartaa ma jiro daabidulkafiif waa maxay gadhka weyn maxaa daabid ah qofka ku hor fadhiya waa inuuna timaha guntooda hoose iyo jidhka ka hooseeya waa inuuna arki karaynin qofka ku hor fadhiya hadduu gadhka markuu soo eego timuhu ay ka qariyaan gunta hoose war gadhkaagu wuu weyn yahay waxba jidhka hoose inaad maydhaan laazim kuguma aha gadh weyn baad leedahay haddaba talow qofku waa inuu halkee fadhiyaa qofku miyuu kuu soo dhawaanaya yuu timaha taabanaya ayuu sidaa u eegaya maya wuxuu qofku fadhiisan kaana fogaan maayo kuuna soo dhowaan maaye mas'alada caadadaa loo dayniye majlisu takhaatub baa dadka sheekaysanayaa intay isku jirsadaan dee dadku hoostana iskama soo galaan dibna uma kala joogsadaan dadka sheekaysanaya in isku fadhiistaan dadka sheekaysanaya intay isku jiraan qofka kuu jiraa waa inay timahaagaasi jidhkaaga hoose ka qariyaan markaas la odhanaya waad garhweyn indhaha noocee lagu eegayaa dadku way kala indha fiiqan yihiin ma nin indhihiisu ay khatar yihiin baa la dooranaya mise nin indhihiisu ay daciif yihiinoo xaadaba maxaan ku waa ka hooseeya aan arkaynin may nin muctadila ayaa la eegaya muctadil dhexdhexaad ninka aragiisu uu dhexdhexaadka yahay ayaa la odhanayaa war ka waran oo timaha waxa ka hooseeya jidka ama arkaysa maya markay jawaabtu noqoto lama arkayo markay jawaabtu noqoto waxaa la odhanayaa bes halkaa ayaynu iskaga daynaynaa baa laodhanaya haddaba jidhka hoose ma maydhaysid talow ma uun baa loo cafiyey jidhka hoose mise macal dumarka iyo khunsaha may waa ragga uun gabadh haddii ilaahay gadu sameeyo gabadh gadh weyn hadaynu aragno oo gadh weyn la baxday gabadhaa gadhka weyn la baxday la odhan maayo timaha hoostooda ha maydhine waxaa la odhanayaa inanay yaa kuugu talagala inaad gadhka la baxdo adu macal timaha hoostooda waa inaad maydha macal timaha hoostooda inaad maydho weeyaan gunta timaha waa inaad maydha haduu qofku khunse iyahoo la kala garan waayo labiyo dhadig midkuu yahay isaga laftiisu timaha guntoodu maydhi ilan waxa suurtagala inuu dumar yahay dumar inuu yahay ayaa dhici karta haddaba timaha la maydhayo waxaa kamida kuwa sunayaasha timaha la maydhayo waxaa kamida kuwa xiribaha timaha la maydhayo waxaa kamida kuwa shaarubayaasha timaha la maydhayo waxaa kamida kuwa sabaalaynka la yidhaah ee ka baxa sabaalooyinku waxa weye shaarubyada ma aha waa labada daraf kuwa labadaa daraf ka baxa timaha la maydha waxaa kamida kuwa canfaqada la yidhaha faruurnuugta canfaqada faruurnuug baa la yidhahyo halkaa yaree faruurta debinta hoosteeda debinta hoose hoosteedaasay ka baxaanoo faruurnuug baa la yidhaha faruurtay nuugaysa fuudnuug ma aha eeg fuudkay nuugtaa ma aha waa faruurnuug weeyi kuwa haddaba faruurnuugta loo yaqaan ama canfaqada loo yaqaano kuwaa laftooda waa inuu iska xiiraa waxaa kamida timaha la xiirayo nafakataanka kuwa la yidhahyo nafakataanku kuwaa faruurnuugta aan leenahay labadooda daraf bay ka baxaan waa kuwa halkaa iyo halkaa isku soo ma jiraan dad garhka iyo kuwaas isku xidhan yihiin saa iskugu xidhan yihiin intaa yaree garhka ka soo kacday halkaas oo gaadha intaa yar ayaa nafakataan la yidhaahdaa timayaasha oo dhan ama caaridayn ha ahaadaan ama khadaynka dhabankan ha ka baxaan ama cidaaraynka halkaa dhafoorka iyo dhegta agtooda ha ka baxaan kuwa waa inaad maydhaa adu wejigaagu waa min halkaa iyo ila halkaa intaaba maydh min halkaa ilaa halkaasaad maydhaysaa min halkaa ilaa halkaasaad maydhaysaa intaa waa inaad maydha waa muwaajahada intii muwaajahadu ay ku dhacaysay macaltimaha ku yaala intaasoo dhan iska wada maydh baa lagu leeyay xaggan kalena dhegtaa agteeda halkaas ka bilow ilaa halkaa kale ka bilow intaa waa inaad maydhaa intaa laakiin eeg in badan waxaan arkaa dadka weysaysan ee bal u fiirsada nin baad arkaysaa maydhayo garh buu leeyaho inta garhka xaggan ka xigtuunbuu maydhaya kaanamaa waxaad moodaa garhkani inuu yahay xad kala saaraya wejigiiyo intaan wejiga ahayn garhka halkaa halkaasoo engegan baad arkaysa halkaa garhka iyo dhegta dhexdooda ah oo engegan baad arkaysa dadka qaar war waa wejigaagiiy maxaad u maydhi weydey wejigaagii weeyaan maxaad xaaji u maydhi weydey dhegta lafteedayba shaaficiyada qaarkood yidhahdeen ha la maydhe eh. laakiin dhegta la maydhi maayo culimo sida loo badan yahay dhegta la maydhi maayo shaaficiyada qaar baa fogaaday oo yidhi dhegaha labiyo toban jeer baa la maydhaa xilliga weysada maad maqasheen qolada tii dhegaha labiyo toban jeer baa la maydhaa ya labiyo toban jeer bay ragga qaarkood qabaan in la maydho way kusii fogaadeen kuwaasi waxay idhahdeen dhaguhu wejigay ka yihiin haddana waxay idhahdeen dhaguhu madaxay ka mid yihiin haddana waxay idhahdeen dhaguhu waa xubin mustaqil ah waa imise qowl wejigay ka mid yihiin marka la yidhaha saddexdii jeere wejiga waa in la maydhaa waa imise jeer madaxay ka mid yihiin marka la yidhahdana saddexdii jeere madaxa waa in la masaxaa lix jeer sow maaha dhagaha masaxaadoodii gaarka ahaa ee daahirkana waxay yidhaha saddex jeer waa in la masaxaa tasliiskii dhagaha simaakhaynka iyo cakawgana saddexdoodii jeer waa in la masaxaa daahirka iyo xataa simaakhayinkay kala saareen labiyo toban jeer baanu anagu qabnaa bay dhaheen dhagaha in la maydho in ama masax iyo maydhi layskugu daro masalada dee kitaabbay ku qoran tahay eh, aima shaaficiya qaarkood ay qoreen culima waa inaynu wejiga maydhnaa athani qodobka labaad ghaslulwejhi wejiga maydhigiisa weeyi wejiga waa in la maydho ujeedada wejiga laga qabaa ma in la maydhaa mise waa inuu maydhmo yaa muhim xubinka muhiimkii waa ah maxay wejiga ma in la maydhaa mise waa inuu maydhmo inuu maydhmo adoo iska taagan halkaa hadduu qof intuu adigo waad niyootay uun haduu intuu biyihii ku soo daro uu kuu geliyo kuu maydho de wejigii uu kuu jiraa haddaad cirka eegto roobkoo da-aya ood cirka intaad u jeedsato aad niyooto ood cirka un ujeedsato oo dhinacaasi kugu wada do-o weysadii way ku jirtaa ilan wejigii wuu kuu maydmaye haddaad adigoo sii dhacayo niyooto ood intaa biyaha la dhex gasho wejiga adoo xaasaad intaa la gashay war weysadii way ku jirtaa ilan niyadii baa muhiima niyadii un inaad meesha adigu meeshan inay maydhanto baa la doonaya hadii qasab lagugu qabto qasab lagugu maydho wejiga weysadu way kuu jirtaa waxa lex mushkilado ka jiraa ma jiro e, e, ghusligu shardi ma aha inkisaal baa loo baahan yahay inkisaal baa loo baahan yahay inkisaal waa in wejiga la maydho markaa athani ghaslu lwejhi qofku hadduu weji labaad yeesho ka warrama bay yidhahdeen laba weji hadduu yeesho wejiga saxda abuu ah maydhaya haddii la kala garan waayo labada wejiba ha maydho qofku hadduu laba weji yeesho wejiga saxdaa ah ha maydho haddii la kala garan waayana labadaba ha maydho ilan weysadii waxay ugu sugmi labadaba inuu maydhun bay ugu sugmaysaaye athaaliu qodobka saddexaad ghasllyadayni waa labada gacmood maydhigooga labada gacmoodna waa inaad maydhaa haddaba sheekheenu labada gacmood marka la maydhayo eeg labada gacmood ma kala horraysiinin ama midigta horaysi ama bidixda horraysii tartiibkoogu waa sunne laakiin labada gacmood inaad maydhaana waa waajib ama waa faral faralyaasha weysada kamida weeye ghasllyadayn labada gacmood maydhigoogu macalmirfiqayni baa la maydhayaa labada jiqilood macooga halkaa ma haysaa saddex lafood baa iska gala bartaa saddex lafood ayaa halkaa iska gala jiqilada aynu nidhaa laba lafood waxay ka yimaadiin xaggan xagganay ka yimid jintan sare laba lafood baa ka yimaada irbad laf yaroo sida irbadi ihina waxay ka tagtaa xaggaa waxay ka tagtaa saacidka xaggaa saacidka ma xaggaa saacidka laf yaroo sida irbadda ah ka tagta saddexdaa lafood baa isgala halkaasaa jiqilooyinka loo yaqaana jiqilada halkaa loo yaqaan waa lafaha ilaa halkaa waa inaad maydhaa haddaba gacantaada waa waajib ereyga gacan ah ama yad ah luqada saddex isticmaalood bay leedahay yaddu marka tuugada la joogo yaddu waa intaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma ma halkaa jiqilada ku gooyaba mise waa intaa ku gooya yad markaad aragto ee baabku baabka sariqada tahay intaasaa loo jeedaa baabku markuu baabulwudu yahay ee laga sheekeeyana waa intaa jiqilada ayuu ku joogaa luqada marka yad la yidhahdana halkaa garabkay ka bilaabataa gacantu waa intaas oo dhan gacan marka la waa intaas oo dhan haddaba ereyga yada degdeg ha u macnaynine kitaabka yad ka hadlayaed yad ku aragtay ma kitaab sariiqo ka sheekaynaya oo intaasaynu ka dhiganaa ma mise waa kitaab weyse ka sheekaynaya oo intaasaan ka dhiganaa mise waa kitaab luqa ka sheekaynaya oo ilaa garabkan kasoo bilownaa yadu isticmaallo noocaasa ayay leedahay labada gacmood waa in la maydhaa mirfiqaynkaasana laazima mirfiqaynka laftoodana waa la maydhaya waayo ilaahay baa aayadda qur'aanka ah ku yidhi faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila lmaraafiqi ila almaraafiqi waxaan doonaynaa halkaasaa la maydhaya mirfiqaynkani hadday durkaan waran labada lafoodee jiqilada unba xaggan usoo durkay curcurka gacantaadiiba gacan yar yar unbay noqoto intan la eg war intaa unbaa al laguu qiimaynaya haddii mirfiq jiqiladu ay durugto ka warran agga garabkaba tagto ilaahay unbaa gacan dheer kuu sameeyeyoo de inagoo gacmo dheere waynu naqaanaa dad aynula baxnee jiqiladu hadday durugto oo xaggan kale muruqa sare ay u durugto dee intaa unbaad maydhaysaa hadduuna ilaahay jiqilaba kuu samay ka waran laba gacmoodoo oo laalaada unbuu ilaahay kuu sameeyey oo bilaa jiqiloah waad qiyaasaysaayo dadka caadiga ah ayaad uga qiyaasani inta dadka caadigaa ah gacantoodu ay tahay ayaad maydhi qofka haddii labada gacmood mid la gooyo ka warama oo bartaa lagu gooyaba garabka wuxuu maydhaaba ma jiro de takalunbuu maydhi ta joogtunbuu maydhi haddii ka waran halkaa jiqilada lagu gooyo cadudkaa guntiisa sare ayuu maydhi haddii gun halka dhexda lagu gooyona taxjiilku si uu suurta galu noqdo intan sare u maydhi garabkana ma dhaafinayo oo dee garabka in la dhaafiyo weysada ma aha ama halkaa jinta halkaa la gaadhsiiyo wey labada gacmoodba haddii la gooyo garabka lagu gooyo markuu wejiga maydho halka kusoo xigaysa halkay noqon masaxaadda madaxa unbaa kusoo xigi madaxa inuu masruxuun baa kusoo xigi gacmihii dee baa ka jaraybe ama gacmaba male waa la yska dhaafaya hadduu afar gacmood qofku yeesho ka waran haddaba afar gacmood ayuu yeeshay afar gacmood hadduu yeesho oo gacanta midigta laba gacmood oo iska garab baxaba halkan jira halkay gacantu ka baxday baa la eegayaa hadday maxalulwuduuga ka baxdo halkaa jiqilada inta xaggaa ka xigta hadday gacani ka baxdo burun baa laga soo qaadi waa gacantiiyo labadaba mayd tanna mayd tan qalloocdana maydh labadaba isla maydh hadday laakiin tan aan asalka ahayn ay halkaa sare ka baxdo maxaluuluduga meel aan ahayn hadday ka baxdo halkaa hadday ka baxdo oo la og yahay ta asalka inay tan tahay taa maxalulwuduuga aan ka bixin halka sare ka baxday waxba maydh lagu odhan maayo waad iska daynaysaa taa sare cidna maydhku odhan mayse bs waad iska dhaafaysaa labada gacmood haddii la kala garan waayo ka waran ta asala iyo ta farca ah labada gacmoodba way siman yihiin waa isku waxqabasho waa isku nooc bay u shaqaynayaan teebaa la maydhi labadaba wada maydh hadii la kala garan waayo labadaba dee weysadii waxay ku xaqiiqmaysaa markaad labadaba wada maydho unbay xaqiiqo ku noqoni athaaliu qodobka saddexaad ghasllyadayni waa labada gacmood oo la maydho maca almirfiqayni ilaa labada jiqilood hadii gacmahaaga tima ay ku yaaliin timaha waad maydhaysaa gacmahaaga wasakhi hadday dul saaran tahay wasakda waa inaad ka goysaa oo biyo nadiifi ay kaa dareeraan maydhiduna laazim ma ahee maydhanka ayaa loo baahan yahay haddaan doono intaan berke dul fadhiisto markaan wejiga maydho ayaan heli karaa ama gacanta intaan saa u qaada inaan daf u siiyo daf way ku maydhan tahay hadda tan kalena daf way kuu maydhan tahay eg waxa weeye haddaad saa samayso waxa loox lagaaga baahan yahay ma jirto haddaad majaroorkaa udhigto waad heli kartaa dooxanoo socda hadaad gacantaada sida usha sidaa u yar dhexgeliso eeg ta kalena saa u yar dhex geliso war waad weyse qabtaa iska soo baxdee gacmihii waad maydhatay adu inay meeshani maydhantoun baa loo baahan yahay inay meeshani maydhanto oo biyo daahir ah lagu maydho unbaa lagama maarmaan ah taasaa muhiim ah wasakda dul taalana waa in laga sii waa inay ka dhammaataa haddaad geerashle ahayd oo maantao dhan gawaadhida aad ka sii daynaysay ood gacmahaagiioo wada saliida ad tidhaa waan weysaysanayaa oo markaad weysaysatay madowgu kiu ka socdo ad waan maydhay biyaha ilankugu yaraa war maadan maydhaninoo ma weyse qabtid iska habee horta uska gan iska saar iyo waxan waa inaad iska saartaa wasakdan waa inaad iska saartaa cidida hoosteeda wasakda ku jirta waxa biyaha bedelaya waxaa muhiima baa la yidhaha dumarka xinaha marsada xinuhu hadduu yahay nooca aan go inay gabadha muslimadii wejigeega iyo gacmaheega iyo ay ka ilaashato ayaa muhiim ah oo xinaha islaamiga le khitaabka islaamiga la yidhaha ay isticmaasho ku aan biyahana bedelaynin jidhkana aan u diidaynin inay biyuhu gaadhaan ayaa jira wax kastoo maanica laakiin lama ogola xanjaa kugu taallo waxaad doonaysaa inaad weysaysato suurtagal maaha ahaaliu qodobka saddexaad ghasllyadayni labada gacmood in la maydho weeye maca almirfiqayni ilaa labada jiqilood alraabicu qodobka afraad masxu shay-in waa in shay la masaxo oo min ara'si madaxa kamida mida shay madaxa ka waa in la masaxaa madaxi waa qodobkii afraad weeyi madaxa wax kamida ayaynu masaxaynaa ilaahay baa qur'aanka inoogu sheegay oo wamsaxuu biru'uusikum ina yidhi masaxaaddu ma aha inay biyuhu ka dareeraan iyo in la maydho toona waa yarunbaad masaxaysaa waxaynu haddaba culima ognahay markaa masaxa laga waramayo madaxa in la masaxo ama timaha guntooda oo jidka a ah masax ama timaha laftoodaba masax laakiin timaha aad masaxaysaa looma baahna timo madaxa ka soo baxaya inay yihiin gabadhu hadday timaheega caarada sare masaxdo caarada yaree u sarraysa ayay masaxday caaraddii markay saa usoo qabatana dhabarkeegay tegaysaaba halkay masaxday madax mayna masixin dee madaxii maahe masax kuuma jiro wax masaxa oo kuu jiraa ma jiro qoyaanku inuu timahaaga gaadhunbaa la rabaa xataa hadday cimaamad weyni ku saaran tahay oo dusha sare aad ka qoyso oo qoyaankii madaxaaga iyo timahaaga uu udgo u dego war waa kuu sax weeyaan weysadii way kuu jirtaa waxalle wax mushkilada dhinacaa doonto ka masax ama xaggan hore ka masax bartanka ka masax hareeraha ka masax meesha madaxaagun baa la rabaa meel kamida masaxu inuu kuu gaadho ayaa la doonaya araabicu qodobka afraad masxu shayin waa shay in la masaxo oo min ara'si madaxa ka tirsan ka warrama haddaba intaad madaxii masaxday timahaagiibaad masaxday intaasaad masaxday mar alla markaad intaa masaxday timihii unbaad masaxday saa markaad u masaxday waad yaro tima dheerayd laakiin tibuka ama baxaynin saa markaad u masaxday unbaad hebel maqaska i keen intii aad masaxdayba intaad qoyso o waad shartuun gam halkaasaad ku tuurtay ma waxaa lagu odhanaya maadan masixino dib madaxii u masax mise timihii aad goysay waa laguu qiimaynaya wa wax mushkilada ma bacda alwudu waxa yimaada dhib uu leeyahay ma jiro bacda alwudu wax alle waxa yimaadaa dhib male alkhaamisu qodobka shanaad aslurijlayni waa labada lugood in la maydho maca alkacbayni ilaa kuraamaha laba kuraamood bay lugtu leedahay labada kuraamood waa kuweye horta ma la garanaya quraanta waa kuweye way ka shaadowday ummadda oo dhan bay dhinac ka noqotay waxay yidhahdeen quraantu waa midun hal quraanaa jirta bay yidhahdeenoo waa taasay yidhahdeen taa taa cidhibta ka sarraysa ma arkaysaa quraantu <laughs> wa taasay yidhahdeen taa halkaasay taabteen halkaa annagu quraanta taasaanu u naqaanaaye waa in idha halkaa la maydhaa bay yidhahdeen halkaa laf yar mayna halkaa ku oolin taa yar bay yidhahdeen qur-aantii kolkaa caalam alislaami luqa ahaan bay xataa khalad u galeen qur-aantu waa laba waana lugaha hareeroogan labadan dhinac lafaha ka taagan baa qur-aan loo yaqaanaa muctazilada hadalkooga waxba ka dhegaysan mayno haddaba kaslu rijlayn labada lugood waa in la maydhaa labada lugood maydhigoogu kasligu shardi maahe inkisaal baa loo baahan yahay hadduu qof kula joogaa kuu maydhana waa kuu sax haddaad ceel yar dhex geliso marka waktigoogii lasoo gaadhayna waa kuu sax haddaad dooxaa lugaha la gasho odigoo dee maydh islana waa kuu sax haddaad majaroorka u dhigatana waa kuu sax hadday lugaha timo ku yaaliin iyo hadduu safankaa dilaacay dhammaan wixii dul saaran iyo waxaa guntooda aba inaad maydho ayaa lagaa rabaayo lagaala xisaabtamaya lugi hadday ku go ka waran qofka lug baaba go oo waa bilaa lug dee lugta u joogtunbuu maydhaya lugta hadday faruhu go yihiinna inta soo hadhay uunbuu maydhayaa lugtu haduu dilaac ku yaalo dilaacaas hadduuna aad dee jidhka ugu fogeyn daahirka sare waa inuu maydhaa dhammaan daahirka sare wixii uskaga waa inuu ka saaraa ilaa kuraamahaana wuu gaadhsiinayaayo wuu maydhaya qofku hadduu ilaahay dhowr lugood siiyo dhowr lugood haddaad leedahay lugtan labaad halkay ka biqishay un baa la eegayaa iyadana hadday maxalulfaradka ka biqishay lugta labaad oo ay ka biqishay kuraanta meel ka hoosaysa dee maydh intay dooniba ha la haddii ayna labada qof ma isfaralaaleegin nin fara dhaadheer iyo nin fara gaagaaban soo jiraan ka faraha dhaadheeri ma wuxuu odhanaya anuu farahayga badh baan maydhi dadka faraha gaagaaban baan ku qiyaasaya miyuu odhanaya waa maya war faru ha kuu dheeraadaan ama ha kuu gaabtaan ama lu kale meesha ha kaaga biqisho ama lu kale yayna kaaga biqlin maydh haddii lugahaaga la kala garan waayo afar lugoodaad leedahay oo mid kastiba sidii asalka ay u shaqaynayso afarta lugoodba maydh markaa unbaa lagu odhanaya nin weysaystay baa tahaye lugahaba haddii lagaa jaro markaad madaxa masaxdo dee salaada iska gal waa kaa lugihiibaa kaa baxaya haddii madaa lugaha lagaa jaro oo labada lugoodba lagaa jaro halkaa sare lagu jaro markaad madaxa masaxdo waad weysaysatay de masaxaaddaa madaxay kuugu dhamaanayaan alkhaamisu qodobka shanaad aslu rijlayni waa labada lugood oo la maydho maca alkacbayni ilaa kuraamaha inta laga gaadhayo wixii wasakhana waa in laga saaraa oo si fiican loo maydhaa asaadisuka lixaadee u dambeeya atartiibu waa tartiibka tartiibka waxaynu nidhi aayaadkaa sheegay iyo axaadiistaa sheegtay iyo labaduba way wada sheegeen saddexdaa qowl ayaynu soo qaadanay oo waxaan dooranay saddexduba inay wada sheegeen asaadis atartiib baynu qaadanay waa qodobkaa tartiibka ah sunayaasha sheekheennu wuu ka aamusayoo wax alla wixii sunayaal ahaa ama ha ahaadaan kuwa khilaafiya oo laysku hayo inay sunno yihiin iyo inayna ahayn ama yayna noqonin wax alla wixii sunne ahaa ilaa toddobiyo labaatan sunne oo sunnayaasha weysaysiga ah ayuu sheekheennu ka aamusay toddobi iyo labaatan sunne oo sunnayaashii weysaysiga ahaa buu ka aamusay isagu wuxuu doonayaa intaad u baahan tahay oo qura inuu kaa saxo intaad u baahan tahay oo qura inuu kaa saxo culimadu waxay isweydiiyaan ka warrama qofku hadduu isagoo weysada dhexda ka maraya ay neefi ka timaado markaa maala madaxa wejiga ad maydhay gacmahana ad maydhay ayay neefi kaa timid weysadii miyaad sii wadi oo madaxaad sii masaxan mise dib baad usoo bilaabi haddaad tidhaahdo weysadii waan eh, dib baan usoo bilaabi haddaad tidhaa oo maxaa kaa buray ma tukan karaysay markaad halkaa maraysay maxaa kaa jabay horta markaad wejiga maydhay gacmahana ad maydhay haddaad tidhaa iga jabtay halkaa markaad maraysay miyaad tukan karaysay ma qof qabay baad ahay maya maadan weyse qabin maxaa kaa buray haddaba ma sii wadaabaan baan ma odhanay sii wado waxaad odhanaysaa xubnahan xadadku mar qura kama wada kace e xubinkii la maydhaba sidiisu xadadkiisu u kacaa kolkaa adoon weysadu kuu dhammaystirmin hadday neefi kaa timaado waxaa lagu leeyahay intii aad maydhay ayay xadadkii dib ayuu ugu soo laabanaya xadadkuna waa shay macnawi o ictibaariyo xubnaha ku dhaca oon la arki karaynin weysadu macquululmacno iyo hayru macquululmacno inay tahayna ilaahay baa og culimo badani waxay qaateen inay macquululmacno tahay sababta in la garanayo ay rag badanina qaateen macquululmacnay ku macneeyeen waxaa kaloo culima laisweydiiyey oo su meesha la ege ay tahay iyaduna laisweydiiyey ka warrama haddaan shikiyo inaan weyse qabo iyo inaanan weyse qabin diintu maxay ka qabtaa waxaan shikiyey niyow ma weyse qabtaa mise ma weyse qabtid baan isiri maxaan yeelayaa dee qaaciido muhiim ah oo qoran baa jirta oo halkaa inoo bayaaminaysa ama inoo ifinaysa qodobkaa inaan weyse qabo iyo inaanan weyse qabin labadaasaan kala garan waaye qaacidadaasi waxay leedahay shakiga laguma zuuliyo yaqiin mooye wax kale ama yaqiinta laguma zuuliyo shaki alyaqiin laa yuzaalu bishaki shay yaqiin ah shaki laguma baabi'iyo haddaan shikiyo inaan weyse qabo iyo inaanan weyse qabin waxaan ogaanayaa kii iigu dambeeyey een hubay baan ogaanayaa eeg saaka salaadii subax waan weysaystay weysadaa waan hubaa inaan weysaystay laakiin waxaan ka shakiyey inaan suuli galay oo ay iga burtay iyo inayna iga burin taasaan ka shakiyey xukunkaygu muxuu noqonaya shayga hore yaqiinta aa la raacaya yaqiinta hore maxay ahayd inaan weyse qabo sow maaha war waad weyse qabtaayo iska tukaa lay odhan haddaba haddaan shikiyo inaan weysaystay iyo inaanan weysaysan bal ka warran iyada eeg waxaan hubay inaan suuliga galay inaan suuliga galay waan hubay laakiin waxaan shikisanahay ilan weysadii baa ku xigtay inaan weysaystay iyo inaanan weysaysan taasaan ka shikiyey markaana maxaan ahay shakigii maxaa ka horreeyey weyse saw maaha war ma qabtid oo orod soo weysaysaa lagu odhanaya markaana in sha allahu tacaala cashirkeenni ayuu inoogu joogaya wallaahu subxaanahu tacaala aclam aclam